بسم الله waxaan soo wadnay kitaabkii aclaamu sunati almanshuura liictiqaadi daa'ifati naajiyati almansuura oo sheekh xaafid ibni axmed alxakami uu lahaa oo su-aalahay jawaabaha ahaa su-aashii waxaan maraynay toddoba iyo afartanaad maa huwa ashirku alasqar yani awal buu sheikhu ka soo sheekeeyey shirkiga weyn waxa uu yahay iyo waxa uu qofku mudanayo markuu ku dhaco maa huwa ashirku alasqar marka su-aasha toddoba iyo afartanaad waa shirkiga yari muxuu yahay jawaabtu waxay tahay huwa yasiiru riyaa'i waa istususka kiisa yar istusus waaweynoo waxaa jira maaragta diinka looga baxo waa istususka kiisa yar oo addaakhil ee gelaayay fii taxsiin alcamal camalka iyo waxa uu qofku samaynayo qurqurxintiisa almuraadi bihi allaahu tacaala ee haddana allah maaragta loola jeeda camalka asal ahaan alle loola jeeday yaad waxaad ku dartay uun qurxin keliya asalkii allaad jeedaa laakiin qurxin baad ku dartay marka waa istustus yaroo gala camalkii alla loola jeeda asal ahaan qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi markii rasuulka sala alla alay slam lagu yidhi waxaad dadka u sheegtaa inaad tahay bani aadam sidooda kale ah oo bashara ah. laakiin aad uga duwan tahay fadliga alla ku kusiyo ah waxyiga lagugu soo dejiyey laguna waxyooday in allaha maaragtay la caabudaa ee cibaadada mudan uu mid keliya faman kaana yarjuu marka qofkii ka cabsanaya inuu allah u ahaan doono waxaa kaloo lagu fasiray qofkii rajo ka qaba inuu allah la kulmi doono ama arki doono marka rajaagaa labada macnoba leh marna waa cabsi marna waa yani amal iyo rajo qofkii marka saas rajo ka qaba ama ka cabsanaya alla kulankiisa falyacmal camalan saalixa camal wanaagsan ha sameeyo oo sharciga alla waafaqsan ama waajib ha noqdo ama sunno ha noqdee walaa yushrik yaanu marka istus isla imaanin bicibaadati rabbii axada qof kale yaanu maaragtay istusin markuu allah caabudaayo saasay ahlucilmigu ku fasireen wa qaala nabiyu sal ll ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar waxaan idinkugu cabsi badanahay waxa ugu daran waa shirkiga kiisa yar fasu'ila canhu markaasaa la weydiiyey rasuulka sal ly slm faqaala wuxuu yidhi alriyaa waa istustuski suma fasarahu kadib wuxuu ku fasiray biqowli qowlkiis uu yidhi sala lla ly slm yaquumu arajulu waxaad moodaa minka allahu aclam waa laba xadiidoo mindhaa ee la isku rakibay yaquumu arajulu qofkii waa uu istaagaya rasulka sal wuxuu ku fasiray marka xadiidkaas riyaagaas yaquumu rajulu qofkii waa uu istaagayaa ninkii fa yusallii waa uu dukanaayaa fa yuzayinu salaatahu salaaddiisii wuu qurxinaayaa limaa yaraa min nadari rajulin ilayh waa waxa uu u jeedo ama uu arkaayo ah qof kaloo fiirinaaya qofkii kalea marka qalbigiis milicsanaya oo uu isleeyahay iska gad in salaadaadu ay wanaagsan tahay oo aad khushuuca ku dadaasho ha ku arko qalbigiisa darajo ku yeeluu isleeyahay meeshaas marka waa ilduufa ku dhacay meesha la rabo inuu allah keliya u qasdo oo allah la mucaamalo yuu marka wax kale soo gelshay waana arrin aad u foolxun alle ayaa cibaadada kaa mudan duul kale ha milicsanin adugu allah keliya la mucaamalo kaas marka waa istustuskii waay wa min dalika waxaa kaloo shirkiga asqarkaa yaraa ka mid a alxalifu bikayri illaah allah waxaan ahayn oo lagu dhaarto dhaarta wax lagu dhaaranayo weynayn bay tusinaysaa kalxalifi bilaabaa sida aabayaal lagu dhaaranayo oo kale waalandaadi kuwii ku dhala waayo aabbayaalku walandaadi iyo kuwii maarata alle lala simaayey sanamyadii wixii la ahaa oo la caabudaayey iyo waalkacbati kacbadii in lagu dhaarto wاlamaanaةi amaanada in lagu dhaarto iyo wغayriha qaala salى الlaه alay slm rasulka all wuxuu yihi laa taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiin ha ku dhaaranin ayuu yihi rasulka sal slm walaa biummahaatikum hooyooyinkiina ha ku dhaaranina walaa biاlandaadi waxaan duulalkan la caabudayo alla sokadiisna ha ku dhaaranina noocay doonan ha ahaadaana marka xadiiskaas abu daawuud iyo nasaa-i baa wariyeen walaa taxlifuu ilaa billahi ayaa lagu dhamaystira allah waxaan ahaynaa ha ku dhaaranina walaa taxlifuu ilaa waantum saadiquun hana dhaaranina ilaa idinkoo run sheegaay moogiye been ha ku dhaaranina alla weyneeya wa qaala sala lla alay slm rasuulka alla wuxuu yidhi laa taquuluu ha dhihinina waalkacbati kacbadan ku dhaarta ha dhihin waalkacbati marka la leeyahay waawaas waawalqasam baa la yidhaahdaa marka kacbadii baan ku dhaartay ha dhihinina walaakiin quuluu waxaad tidhaahdaan warabbi اlkacbati kacbada rabbigeedii yaan ku dhaartay dhaha xadiidka waxaa wariyey nasaa'i iyo hayrkiisba qaala salى اllahu alay slm rasuulka alle wuxuu yidhi laa taxlifuu ila biاllaah allah waxaan ahayn ha ku dhaaranina qoraysh waxay ku dhaaran jireen aabbayaalkood markaasa rasulka sal u diiday oo yidhi abbayaalkiina ku dhaaranina wa qaala sal sl rsulka alle wuxuu yidhi man xalafa bialamaanati falaysa mina qofkii amaanada ku dhaarta dad baa ilaahay hadda ku dhaarta walamaanati ku dhahay falaysa mina yani amaanada waa wax la weyneeyo oo la ilaaliyo moogta qofkii marka ku dhaartay amaanada falaysa mina annaga naga mid maaha uu yiri rasuulka sal slam xadiiska abu daawuud iyo keyrkiisba way wariyaan marka waa xadiis saxiixa sida sheekh albani uu sheegay wa qaala sala lla ly slm rsulka alle wuxuu yidhi man xalafa bigayri اllaahi faqad kafar qofkii ku dhaarta allah waxaan ahayn waa uu gaaloobay aw ashraka ama cibaadada lu wax kale lagu wadaajiyey oo shirki buu ku dhacay tirmidi abu daawuud baa wariyey xadiidka iyo xaakim wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku jirtay wa ashraka faqad kafara wa ashraka aw ashraka maahane awdaas maahane wa ashraka waay yacni kufrigii shirkigii labadaba waa ku dhacay oo minhu waxaa ka mida yani shirkigii asqarka ahaa ile labaa lasoo sheegay moogtahay ee sususka kiisa yaraa iyo alla khayrkiisoo lagu dhaarto haddaanay gaaraynin weyneynta alala weyneynayo oo kale alxadif bikayr lah marka qaarkood bu isaga laftiisu noqdaa wax diinka looga baxee waxaa kaloo ka mid a marka shirkigii asqarka ahaa qowlu maa shaa allah washit in qofku uu yidhaahdo wixii alla doonay adiguna aad doontay alla iyo kayrkiis yuu isku dhejinayaa qofka oo wax isla siman oo kale ka dhigaya oo mashiicadii wada wadaaga mashiicada alle iyo mashiicada addoonkuna waa kala tagsantah oo iraadada alle iyo middii addoonka lesma dhex geliyo qaala nabiyu sal sl rsulka alle wuxuu yidhi liladii qaala dalika midkiisaa ku yidhi rasuulka sal slm ajcaltanii lilaahi niddaa anaad iga dhigtay mid allah la mid ah oo lafac ah marka xaggi lafdi ahaan buu marka saas uu marka ninka ugu hadlay macnaha hadda diinkii baa ka baxday lama laha waa ku xanaaqa rasulka sal slm bal waxaad tidhaahdaa saas ma ahane waxaad tidhaahdaa maa shaa allah waxdahu wixii alla doonay keliya dheh alla keligii uu doonay marka ibnu maaje iyo kayrkiis baa wariyey sheekh albanina silsiladuu ku tasxiixiyey xadiidka marka maxaa furan in la yidhaahdo sida xadiid maarata kale uu sheegaayo uma shi'ta in la yidhaahdo maa sha allah uma shi'ta haddii la yidhaahdo marka marka waa waa la ogolyahay oo ila tartiib iyo dib u dhac iyo ay muujinaysaa in mashiicada addoonku ay ka dambayso midda alleh oo muhle iyaa ku jira iyo tartiib wa waxaa ka mid a shirkiga asqarka ahaa waa tii maaragtay afaraad ile saddexaa lasoo sheegay mogta istususki iyo dhaarti alla khayrkiis lagu dhaaranayey iyo maasha allah washiita iyo tii marka afaraad ah wa minhu waxaa ka mida shirkiga asqarka ahaa qowlu laa ilaha illa allah anta lowla allah anta alla iyo adiga haddaanay jirin yani waxaasa gu dhici lahaa ama waxaas ma heleen ayay leeyihiin marka in saas la yihahna ma wamaa lii ila allahu anta ma haysta anugu alle iyo adiga moogi wowgaas unbu mar walba maaragtay afka ku hayaa wa ana daakhilun cala allahi wacalayka yuu haddana leeyahay waa wax isu wada eg anugu waxaan magan gelayaa adiga oo dadkan aan ka cabsanayo inaad iga magan geliso yaan kuugu imid waayo marka waa kelimad oo caami ah maaha kolley carabi fasiixa ma aha eh, laakiin waxay muujinaysaa uun eh, magangelyo marka haddii wax waxa uu maarata ku magangalaya ay tahay wax allah ma wax kaloo awoodo aanay jirin marna uma bannaana cala allahi wa calayka in wow la isticmaalo iyo in uma la isticmaalo kulli ma bannaanaanayso haddiise ay tahay wax maaragtay bani aadamka ay awoodu leeyihiin wowga ka dhaaf wowga lama ogola waa xaaraan laakiinse uma caleyka waa dhihi kartaa wax maarata eh, awoodda bani aadam ku jira hadday yihiin wanaxwu daalika wixii la ah shirkigaas qaranka waa tusaalayaalkiisii yuu markaa saas kuugu sheegay sheikhu qaala sala lla slm rsulka alle wuxuu yidhi laa taquuluu ha dhihinina maa shaaa allah washa fulan tan haddaad sheegayna waay maa shaa allah washa fulan ha isku darinina ha wadaajinina oo wowga ha isticmaalinina wixii alla doonay hebelna uu doonay ha dhihinina wow ha ku daba qabanina walaakin quuluu waxaad tidhaahdaan maa shaa allahu huma shaaa fulaan wixii alla doonay kadibna hebel uu doonay xadiidkan marka abu daawuud iyo keyrkiis baa wariyey waa sheekh albaanina waa saxiix buu yiri qaala ahlucilmaani mahdaata sheegay in humadu ay tusinayso dibudhac iyo muhlo iyo tartiib ay tusinaysaa wowgii lamid ma aha qaala ahlucilmi ahlucilmigu waxay yidhahdeen wayajuusu waxaa bannaan lowla allahu huma fulaan allah haddaanu jirin kadibna maanaa wa fulaan la dhihi maayo lakin waxa la kadibna fulaan aanu jirin walaa yajuusu marka in la yidhaha ma banaana lowla allah wa fulaan allah iyo fulaan oo laysku daba qabanaayo oo wow la isticmaalaayo taas ma bannaana su-aasha sideed iyo afartanaad shiikhu wuxuu weydiiyey ma alfarqu bayna alwaawi wa huma fi hadi alfaad wowda iyo huma labaduba xuruuf alcafi bay ka mid yihiin af carabiga waa marka maaragtay wax laisku xiraayo magacyo iyo maalan ama afcaal laisku xiraayo yaa xuruuftaas la isticmaalaa waxbay isku xiraan waa xiriirayaal xiriiriyayaal waayo marka wuxuu ku leeyahy wawda iyo uma farqiga udhexeeya muxuu yahay alfaada lasoo sheegay iyo lowla allahu uma fulan maa shaa allahu wa shaa fulan iyo wax noocaas oo kale ah marna wow la isticmaalayo marna uma la isticmaalayo farqiga udhexeeya marka muxuu yahay jawaabtu waxay tahay lianna alcadfa bilwaawi yaqtadi almuqaaranata waltaswiya in wow wax laiskula xiriiriyo oo laiskula cadfo waxay keensanaysaa muqaarano waa isla xiriirin iyo isla simid wataswiya isla simid inay wax isla ay muujinaysaa fayakuunu man qaala wuxuu noqonayaa qofkii yidhi maa shaa allahu wa wixii alla doonay adiguna aad doonto oo isku daba qabta qaarinan mid xiriiriyey mashii'ata alcabdi addoonka doonistiisii bimashii'ati illaahi doonista alleh mid la xiriiriyey buu noqonayaa musawiyan bihaa lana simay bikhilaafi alcadfi waxaase taas ka duwan haddii lagu cadfo la isticmaalo oo la isticmaalo xiriiriye ahaan loo isticmaalo bihumma yani xarafkaas humma ah almuqtadiyati litabaciyati ee gadaalka imaan iyo raacid gadaalka imaad iyo raacid keensanaysay faman qaala marka qofkii yidhaahda maa shaaa allahu uma shi'ta wixii alla doonay kadibna adigu aad doontay faqad aqara qofkaas wuxuu qiray bianna mashii'ata alcabdi taabicatun limashii'ati illaahi tacaala in addoonka doonistiisu ay ka daba imaanayso ka daba socoto ay ka dambayso oo darajo hoosaysa ay tahay mashiicada alle ay ka dambayso oo ka hoosayso laa takuunu ilaa bacdaha oo aanay dhacaynin gadaasheed moogiye kamaa qaala tacaalaa sida alla uu yidhi wamaa tashaa'uuna idinkuma doontaan ilaa an yashaa allah allah inuu doono ma ogiye oo mashiicada alleh yaa asal ah marka insaanka mashiicadiisu waxay daba joogtaa allah mashiicadiisi bay daba joogtaa maaha mid la siman ma aha mid ka horaysana ma aha sababtoo ah, alla doonistiisu iyo mashiicadiisu waa mid fulaysa laakiin addoonka doonistiisu haddaan alla doonin ma fulayso marka waa ka hoosaysaa wakadaalika albaqiya waxyaabaha kale ee la sheegayn hadda mashiica keliguu ka hadlaye waa la mid lowla allahu iyo marka la leeyahay iyo waa iyaguna waa la mid marka wowgii iyo uma saasay marka u kala duwanaanayaan wabilaahi الtowfiiq